araabica freeya ma kii weeye jaa yimid calaa arbacati awjuhin wejajiyaalo afara korkoodna ku yimid wa huwa kaasuna arbacun waa afar ixdaaha afartii mid ka mida lowlaa weeye fa yuqaalu waxaa la yidhaha fiihaa lowlaada waxaa la yidhaahdaa taaratan mar xarfun hiya ayadu xarfun waa xaraf xarafkoo yaqtadii keena imtinaaca jawaabihi jawaabkiisa reebtoonaanshahiisa liwujuudi shardihi shardigiisa helid la helay darteedna uu jawaabku u reebtoonaana markay macnahaas tusaydo oo ay tahay xarfu xarfumtinaacin liwujuudin wa takhtasu waxay khaas ku noqotaa biljumlati jumlada alsmiyati ismka loo nisbeeyey jumlada almaxduufati اkhabari khabarkeeda la xadfay haaliban sida badan naxw lowlaa zaydun zayd mawjuudun inuu yahay jumla ismiye weeye zaydu waa mubtade khabarkiina waajibaa loo xadfay jumlo ismiyahay gashay lowlaa zaydu zayd mawjuudun mid la helayo inuu yahay haddaysan jiri lahayn hadda taasaa jirtee la akramtuka waa ku karaamay lahaa laakiin ku karaamay maa haddeer oo karaamadaadu waa reebtoonaatay liwujuudi zaydi zayd helidda la helay marka waxaa reebtoonaaday jawaabkii oo ikraamkii ah wuxuuna u reebtoonaaday liwujuudi zayd oo shardigii ah wa minhu waxaa ka mid ah wa minhu ay min dukuulihaa calى اjumlaةi اsmiyaةi اmaxduufati اkhabr jumle ismiya iyadoo gashay oo khabarkii waajib loo xadfay waxaa ka mid ah lowlaa iyo lakaana kada waa kelimadan hore usoo marray markaan xuruufuljar ka hadlaynay lowlaadu inay jirto damiir mutasila markuu la xidhiidsado lowlaa iyo aniga mawjuudun haddaanan ahaa lahayn khabarkiiyaa maxduufa lakaana waxaa sugnaa lahaa kada wa kada saas iyo sidaas ey lowlaa ana aniga mawjuudun inaan ahay daysan jiri lahayn lakaana kada macnaha labaad wa taarata narna xarfu taxdiidin boorinta xarafkeedii weeye iyo wa cardin bandhigidda iyo bandhigidda inay ku timaado macnahaas waa macnihii labaad waa macnihii labaad inay ku timaaddo macnihii labaad waa taxdiid ah, macnaha saddexaadna waa cardiga ah, labadooda laba macnaa laga kala tirina labadooda laba macnaa laga kala tirina macnaha labaad waxaan leenahay waa xarfu taxdiid macnaha saddexaadna waa xarfu cardin ey dalabin dalbid xarafkeed weeye taxdiidintii ala fasira ey dalabin dalab xarafkiis weeye biiscaajin argagixin la jirkeeda laga dalbo biiscaajin argagixin looga dalbo iyadoo la argagixinayo oo lagu adkaynayo ow birifqin looga dalbo biiscaajin waxay tafsiir u tahay taxdiidin xarfu taxdiid birifqinna waxay tafsiir u tahay xarfu cardi marka taxdiidku waa dalabun biiscaajin cardiguna waa darabun birifqin labadooda saasay kala yihiin markaas marka ay tahay xarfu taxdiid iyo markay tahay xarfu cardin fataktasu waxay kaas ku noqotaa bilmudaaric mudaaric aw bimaa ficil fii ta'wiilihi mudaaric macnihiisa ku sugan laba shay ay mid gelaydaa inay gasho mudaaric iyo inay gasho maadi macnihiisu mustaqbal yahay labada miday gele naxw ayadaa mudaaric gashay lowlaa tastakfiruuna allah war maad ilaahay dembi dhaaf ka dalbataan lowlaa tastakiruna ilaahay maad ka dalbataan dembi dhaaf taas waa lowli lowlaadii oo taxdiid faa'iideynaysa gashayna mudaaric lowlaa akartani haddaad dib i dhigi laheed ilaa ajalin muddo intii laga gaaro ajalkoo qariibin dhow tanuna waa lowdii oo ardi faa'iidaynayda oo gashay maadi macnihiisu mustaqbal yahay ah, maadi hadda akhartani weeye laakiin tuakhirunii weeye xagga macnaha tuakhirunii wey xagga macnuhu sharxaynu kugu yaalla arki doontaan insha allah wa xarfu tawbiiqin macnaha afraad wa xarfu tawbiiqin canaanashada xarafkeedu wey iyo ceebaynta wa xarfu tawbiiqin ceebaynta xarafkeedii weeye waa macnihii afraad fataktasu markaas waxay qaas ku noqotaa bilmaadi naxwu falowlaa nasarahum maxay ugu gargaari waayeen gaalada aladiina sanamyaalkii ittakhaduu ay ittakhaduuhum sanamyaalka ay ka dhigteen aalihatan ilaahyaalka min duunilaahi alla ka sokay xaalay ahaadeen qurbaanan mutaqaraban bihim xaal ilaahay loogu dhowaana ilaahyaalka ay samaysteen oo ay ilaahyaalka ka dhigteen oo alle kayrkiis ahaayeen oo ilaahayeen alla loogu dhowaana hadday ilaahyaal jira yihiin may u gargaaraan gaalo gaalada may u gargaaraan may u gargaaraan gaalada intaasoo goor waatan la wada halaagayo la baabiinaye oo ilaahay baabiinaye falowlaa nasarahum maxay ugu gargaari waayeen gaalada alladiina sanamyaalkii itakaduu gaaladu mafcuulu awalkiiba maxduufa itakaduuhum sanamyaalkaas ay ka dhigteen aalihatan ilaahyaalka ay ka dhigteen gaaladu min duunilahi alla ka sokay xaalay ahaadeen qurbaanan mutaqaraban bihim xaalay yihiin kuwa alla loogu dhowaana qiila waxaa la yidhi watakunu afartii macnaa lagu sheegay macno kale oo iska qiil ah oon asaga la sugaynin ayaa lagu sheegaa oo wadaad nuxaada ka mida uu sheegay qiila waxaa l wa takunu waxay noqotaa xarfa istifhaami istifhaam xarafkeed naxwu lowlaa akartani dib ma ii dhige ilaa ajal muddo intii laga gaaro ajalkoo qariibin dhow lowlaa unsila ma lagu soo dejinaa ilayhi moxamed xaggiisa malakun magal malakun malag qaalahu warkaas waxaa yidhi oo waa xarfu istifhaam yidhi alharawiyu harawi ayaa warkaas sheegay wadaahiru laguma waafaqsana fiiri wadaahiru wاظaahiru sida muuqata annahaa lowlaadu fi lulaa aayadda hore lowlaa akhartanii ilaa ajalin qariibin lilcardi ay u sugnaatay wa fi haaniyati aayadda labaad lowlaa unsila ilayhi malakun litaxdiidi boorin ayay u sugnaatay sidaas ayaa daahir ah wasaada wuxuu siyaadiyey harawi macnan aakhara macno kale macno kalena wuu sheegay oo lowlaadu tusto wasaada harawiyaa siyaadiyey macnan macnahaasoo aaqara kale wahuwa macnahaas an takuuna lowlaa waa inay noqoto bimansilati lam lam oo wax anfinayda wa jacala wuxuu ka dhigay harawi minhu min anafyi lowlaadii oo nafyi faa'iidaynayda falowlaa kaanad qaryatun qarya ma ahaanin aamanad mid rumayday saasuu ka dhigay aayaddaasuu ka dhigay suuratu yuunus ey lam takun ma ahaanin qaryatun aamanad mid rumayday laakiin maahan siduu sheegaye wadaahiru sida muuqata ana almuraada wuxuu yahay halla waa tawbiiq lowlaadun waa tii tawbiiqa faa'iidaynayday oo ficilka maadigaa khaaska ku aheed waxaa la leeyahay marka falowlaa kaanat qaryatun qaryo maxay u ahaa weyday amar mid rumayda waa xarfu tawbiiq waa eedayn iyo eedayn xarafkeed weye lm tkun qaryatun amarad wظaahiru an اmuraada fahalla weeye whuwa fahalla inay tahay wahuwa kownuhaa xarfa tawbiik inay xarfu tawbiik tahay qowl اakfashi wey wlkisaa-iy wlfara weeye wayu'ayiduhu waxaana xoojinaya macnahaas oo xarfu tawbiiq inay tahay ana fii xarfi ubay ubay ibnu kacab qiraa'adiisa waxaa ku sugan iyo wa cabdilaahi ibn mascuud xarafkiisa xarafka qiraaadu la jeedaa fahalla ayba akriyeen iyagu falowlaada booskeeda fahalla ay akriyeen wayelzamu laakiin waxaa ka laazima min daalika ay min ay min almacna aladii dakarnaahu macnaha aan sheegno tawbiiqa ah waa mi waa waxaa tidhaa wayu'ayiduhu waxaa xoojinaya horta inay macnaa tawbiiq tahay anna fii xarfi ubayn qiraaada ubay iyo cabdillah bn mascuud waa ku sugan fahalla wayelsamu waxaana ka laazima min daalika macnahaas aan sheegnay oo tawbiiq ah dalika waxaa lagu ishaara almacna aladi dakarna oo ah tawbiiqa wayelsamu waxaa ka laazima min daalika macnahaas waxaa ka laazima macna nafyi nafyiga macnihiisii alladii nafyigii dakara uu sheegay alharawiy waa macno tawbiiqa ka dhalana maxaa yeelay lianna iqtiraana tawbiikhi tawbiika iyo ceebaynta la xiriirsigiisa bilficli اmaadi uu la xiriirsado oo laleeyahay qofka waxaas hadda kahor xaad u samay weyday alaleey waa lagu ceebaynaa waxay tusaa inuusan samayn oo ficilkaas la waayey soo maha hadduu sameeyo lama ceebeeyeen marka tawbiikaaba tusaaba ilaa waxa dhama lagu dhaleecayna ficilka xal looga waayo marka ficilkii ma dhicin ficilkii waa anfoomay marka nafyiga uu sheegay harawi macnahaanu uga laasima ويلزم waxaa ka laaزima min ذalika macnahaas macna nfya ka laaزima اladي nfyigii dakr u sheeg alhrawiy sababtoo ah لأna اqtirاana الtwbiq twbiqa la xidhiirsashadiisa biاlficli اmaadi ficil maadiga uu la xidhiirsado yushciru اqtiraankaasaa dareensiina bintifaa'i wuquucihi ficilka dhicidiisu inay anfowday in la waayey النوع نوع نوع الرابع أفرية ما الذي kii wy jاء yمid مiن الكلماaت xاaل u ka mid yahay كلمooyinka عaلىa aربacaة أوjuهin wejجyaaل aفaرa korkoodna ku yimid و huوa نوuع aفaر مaعنo ku yimaad aربع waa aفaر كلمo إحداaهاa mid ka mida lowlaa weeye فayuقaaل waxa l مaعنaha koobaad فيiha lowlaada taaratan mar waxaa la yidhaah xarفun hiyaayadu xarفu waa xarف xarفkoo يqتadيi keena امtinaaca jawaabihi jawaabkiisu inuu reebtoonaado liwujuudi shardihi shardigiisa reebtoonaashada uu reebtoonaaday daraaddeed shardiga inuu wa huwa xarfun yaqtadii keena imtinaaca jawaabihi jawaabkiisa reebtoonaashadiisuu keena liwujuudi shardihi shardigiisa helidda la helay daraaddeedne shardiga helidda la helay darteed aa jawaabku u reebtoonaana waa xaraf dabeecaddiisuba tahay sidaas xaashiyada fiiri marka qaala damaaminiyu damaaminiya wuxuu yidhi wa min mushkilaati lowla lowla horta macnahaana waa inuu kaa dhaadhaco oo ah xarfumtinaaci liwujuudina la yidhaha waa xarfumtinaaci liwujuud ay imtinaaci jawaabihi liwujuudi shardi saasuu tusaa marka aayad qur-aanka ka mida ah, a macnahaas marka la yidhaha aad ishkaal u gelaysa u qarsoonaanayda macnaheedu laakiin waa la helay macnaheedii wkuri damaaminaya wuxuu hi wa min mushkilaati lowla lowla waxyaalahada ishkaalka geliya waxaa ka mid a qowluhu tacaala ilaa wuxuu yidhi walowlaa fadlullah ilaahay fadligiisa calayka korkaaga nabiga suubanow uu ku tafadulay iyo wa raxmatu ilaahay naxariistiisa oo calayka dushaada uu u naxariistay mawjuudaani haddaysan ahaa lahayn waa ahaadeene laakiin haddaan labadaasu jiri lahayn lahamad waxay damci laheed daa'ifatun koox kooxdoo minhum gaalada ka mid a an yudiluuka inay jidka ale kaa lumiyaan saasay danci lahay marka haddaan ku soconno qaacidadayadii waxay noqonaydaa fadligii alle iyo raxmaddii maadaama la helay oo shardigiiya in hamigii gaalada la waayey gaaladuna waa damceen nabiga inay baadiyeeyaan gaaladuna waa damceen soo ma jeedin gaaladu waa damceen oo toban goora isku dayeen ee waa ku guul daraysteen wax sheego daad mulki rabto sheega waa ku siinaynaa ah, waduu low tudhinu fa yudhinuun war meel lixaan iskugu nimaado adna wax ka tanaasul annaguna wax ka tanaasul ah, dagaal un laguma jiri kara iyo xarba iyo dhibe saasay lahaayeen haddaad gabar rabto midda kuugu qurxoon gabdhaha ugu qurxoon qurayshyadan kuu guurayn ee sheego keliya un dagaalkii colaadda wax looga bixi karo sheeg haddaad mulki rabtona waa ku duubayna waa ku caleema saarayna haddaad maal rabtana waa kuu aruurayna ilaa aad ninka noogu qanisan noqoto keliya un wax aanan aqbali karin alla keliya hala cabudo taas waa dhibe taas bal un ka tanaasub marka gaala waa damce nabiga inay baadiyeeyaan see marka macnihii loo tawjiihina lowlaadun waxay keenaydaa haddii shardiga la helo oo fadliga alleh iyo raxmadda allah waa in la waayo jawaabka oo hamigiiya war ishkaalkan see loo daweeyaa saasuu yidhi waa kan ah jawaabta hadda dhegayso diinkan waa laga soo shaqey waa bisil yahay waa lagu diyaariyey iska iska laqn weeye wadaalika arrinkaas ishkaalku kutusa horta wadaalika ishkaalku haabitun wuxuu ku sugan yahay lianna qaacidata lowlaa lowlaa qaacidadeeda an yakuuna jawaabuha jawaabku waa inuu noqdo mumtanican mid reertoon waa inuu noqdo saas waay jawaabka lowlaaladi lowlaa jawaabkeed waa inuu noqdo mumtanic wa qadiyatu daalika arrinkaas qadiyadiisa waxay keenaydaa an yntafiya inuu anfoomo maqnaado alhamu damac oo gaalo ay damacdo nabiga inay baadiyeydo maxuu reebtoonaana liwujuudi اfadli fadligii alla la helay oo nabiga dushiisa ku tafadulay waqad hamu gaalana waa damceen inay nabiga baadiyeeyaan waa damceen oo lamala damacaas maxaa looga jawaabay ishkaalkaas wa jawaabuhu jawaab ishkaal ishkaalkaas jawaabkiisii ana almacnaa macnuu wuxuu yahay walowlaa fadlullah ilaahay fadligiisu hadduusan jiri lahayn calayka korkaaga wuu ku tafadulay wa raxmatu ilaahay naxariistiisu haddaysan jiri lahayn calayka dushaada u naxariistay la adaluuka waa ku baadiyay lahaayeenoo waa ku guulaysa lahayen markay xoolaha soo bandhigayaan markay madaxnimada soo bandhigayaan markay gabdhaha qurxoon soo bandhigayaan waxaasaad yeeli laheed markay ku cadaadinayaan oo ku dhibayaan marka haddaan raxmad alle iyo fadli alle jiri lahayn waa ku baadile marka jawaabkii la adaluka wey ah, eh, idlaalkiina waa anfoomi oo nabiga ma aysan baadiyayn gaalo soo ma ahan jawaab ma ahan waxa wey lahama daa'ifatun ma ahan jawaabkii ma ahan jawaabkii ma ahan ee waa sababkii ah, jawaabkii waa maxduuf saas way jawaabkii idhamu fiiri walowlaa fadlullah ilaahay fadligiisu hadduusan jiri lahayn calayka dushaada ku tafadulay wa raxmatu ilaahay naxariistiisu haddaysan jiri lahayn calayka dushaada u naxariistay la adaluuka waxay gaaladu ku baadiyay lahaayeen id waktigii hamuu ay damceen idlaalka waktigaasay ku baadiyay lahaayeen marka fiiri hamigu waa sababkii waa sababkii ay doonayeen nabiga inay ku baadiyeeyaan jawaabka lowlaadana waa ilaalka ilaalkii waa la waayey ilaal ma dhixin maadaama la helay naxariista iyo fadligii alle marka jawaabkiia inta la xadfay aa meeshiisii sababkii la dhigay sababta ay wax ku badiyeen waa hamiga mogta ta damcaanay dadaalayaan markaasa ilaal ka dhalan karaa marka sababkii ilaalka oo ah hamiga aa meeshii la dhigay inta la xadfay jawaabkii oo ah musababkii wuxuu ku yidhi laadaluuka waa ku baadiyay lahaayeen id waktigay ku baadiyay lahaayeen hamu gaala ay damceen walxaalay ku baadiyay lahaayeen anta adiga kayru muطalicin mid daalacana kayrkiisa aad tahay calaa xaqiiqati اxaali xaaladda xaqiiqadeeda ey waxa weeye jawaabka ishkaalkan faxudifa اljawaabu jawaabkii waa la xadfay ama faxadafa musame ka dhig maahan majhuul faxadafa ilaah wuu xadfay aljawaaba jawaabkii wa aqaama ilaahay wuxuu joojiyey sababahu jawaabka oo iطlaalka sababkiisii muqaamahu muqaamal jawaab jawaabka booskiisiiya ilaahay dhigay sidaas waa jawaabta koobaad jawaab labaad wa qiila waxaa la yidhi almanfiyu shayga la anfiyey alhamu waa damac hamigaasoo almuahiru nabiga saamaynaa adaaru oo dhiba waxa weeyaan hamiga ay damceen nabiga ma saamayn waxba kama dhibin ma baadiyeyn marka hamiga la anfirayaa waa hami muasir ah oo gaalada samciga laga anfiya samci male basar male caqlina male macnaha samci naafica wey wax laga anfina samac oy xaqa dhegaystaan oo nacfiya male lahum quluubun laa yafqowna bihaa aayadda kale sida ilahay ku cadeeyey Ah, summun bukmun cumyun aa laleeyahy soo maaha marka laga anfinayo marka maqalka ama hadalka ama indhaha waa kuwii nacfiga lahaa ah, kuwa oo intifaac leh oo xaqa ay ku akriyaan oo xaqa ku maqlaan ooy xaqa ku arkaan male wey taasay la lamidta marka marka hami gaaladu waxay damci lahayna dan alla ku naxariisan oo muasir ah oo wax saameeya oo aad ku baadiyowdo laakiin hadda midka muairka ma jiro ah, waxaa macno lahayno ayaga un qalbiga xanuunka gubaaye ah laakiin adiga aan ku baadiyey karin wey amnigooda waayah waa dheer yahaye iska soo fiirfiirsado meeshaad fiiri faa'idatun meeshuu leeya fiiri faa'idatun fiiri wuu ku yidhi yejuusu waxaa bannaan hadalkaas waa faa'iido weyn oo macnawi ah hadda naxw ahaan keliya kama rabo meeshaan waxaan ka rabaa dad badan oo masladaanu ka qasanta inay ka dawoobaan fiiri meeshaan faa'idatun yajuusu waxaa bannaan xadfu jawaabi lowla lowla jawaabkeeda in la xadfaa waa bannaanya lidalaalati tusi daraaddeedna loo xadfo calayhi dushiisa la tusay wax tusayaa la hayaa imaa min almacnaa xagga macnaha in la tuso wa imaa min lafdin lafdi xaggiis in layska tuso lafdigoo yataqadamu calaa lowla ka hormaraa lafdigoo yadulu tusa cala ljawaabi falaa walow mid ka horeeya oo xagga macnaha ah walowlaa fadlullah ilaahii weynaa naxariistiisu haddaysan jiri lahayn fadliga alle walowlaa fadlullah ilaahay fadligiisu hadduusan jiri lahayn calaykum korkiinu ku tafadulay iyo waraxmatu naxariistiisu laakhadakum waa idin qabalaha wey waana laha tawaabun xakiimun waa la iska xadf laakiin xagga macnaha laga fahma wa mihaalu haaniy midka labaad oo jawaabkii waxaa tusayo wax ka horeeya wahama bihaa lowlaa an ra'aa burhaana rabbihi aayadan fiiriya aayadan dad badan ayaa markay tafsiirka akhriyaan ku dhiiqda waa meel khatar ah marka aayaddan fiiriya bilowgeeda muxuu ahaa walaqad hamad fiiriya marka nabiyullaahi yuusuf gabadhii casiiska uu qabay gurigay la joogtay ilaa wuxuu dhi walaqad hamad bihi ayadu waa damacday nabi yuusuf wahama bihaa lowlaa an ra'aa burhana rabbi lowlaadan waa xarfu mtinaacin liwujuudin xarfu mtinaacin liwujuudin shayga mawjuudkaa wuxuu yahay ru'yatuhu burhaana rabbi inuu rabbi xujadiisi arkay kaasaa mawjuuda waxa reebtoonaadayna waa hamuhu bihaa inuu ayada damco waa reebtoonaad ah, wuxuuna la reebtoonaada waa maxay liwujuudi burhaan illaah ah, o liwujuudi burhaani rabbi saasuu la reebtoonaada marka kelimadaas daahir marka lagu socdo muxuu noqon wahama wuu damci lahaa waa damcay isku dhihin war ma damcin nabi yuusuf naagxun damcay ma damcin wahama bihaa wuu damci lahaa gabadha lowlaa an ra'aa inuu arkay haddaysan jiri lahayn burhaana rabbi rabbi burhaantiisa inuu arkay haddaysan jiri lahayn gabadhu damci lahaa laakiin ma damcino inuu burhaantii arkay rabbiyaa jirta soo saas maa marka maxaa soo baxaya maba damcin soo maha marka maantoona qaara ku rafana waa damcayo haddana un kadibaa ah, nabi yacquub loo soo suureeyo waa kadib iska daay war waa idabdaro mana yuusuf anaa islaame damcay mat waaba nabi ah, sooma jeedid qur-aanka lafdigiisuba tusi maaha ishkaalka xaa keenay ah, marka horeba ishkaalka xaa keena lafdiga qur-aankaaba diida kelmadda asalkeedaaba diidaydaba soo maaha marka marka koobaado marka waxaa ka baxsoon wahama bihaa buusan macnay karin maxaa la rabaa inuu yidhah wahama bihaa wuu damci lahaa lowla arab asagu muxuu leeya wahama bihaa wuu damcayuu leeya halkaasuu ka hooga marka markaasu meel udhiga weyna kadibu luuqluuq raadina wahama bihaa waa damcay maba aham ee waa maxay wahama bihaa wuu damci lahaa lowlaa an ra'aa burhana rabbi rabbi xujadiisa inuu arkay haddaysan jiri lahayn wuu damci lahaa laakiin ma damcino waxaa jirtay burhaanta rabbi inuu arkay waaba saas war macadda de marka waa damcayaan lagaa maqan ma damcino marka jawaabtii waxa weeyaan jawaabtii waa maxduuf waxaana tusaya waxa ka horeeya walaqad hamat bihi wahama bihaa wahamadaan bihaa aad tusayda jawaabtii lowlaada ka dambayda oo waxa weya lowlaa an ra'aa burhaana rabbi fiiriya lowlaa an ra'aa inuu arkay haddaysan jiri lahayn burhaana rabbihi rabbigiis xujadiisa lahama bihaa waa saas midaad joogtaa tusayda tan xadfan ka soco marka wuxuu yidhi ixdaahaa macaanidii midkeed lowla ah, waxaa tira may ixdaahaa afartii kelimo mid ka mid a ah lowlaa weeye fa yuqaalu waxaa lahaa fiiha lowlaada taaratan mar waa macnaha koobaad xarfun hiya iyadu xarfun waa xaraf xarafkoo yaktadii keena imtinaaca jawaabihi jawaabkiisa reebtoonaashadiisa liwujuudi shardihi shardigiisa helidda la helay darteedna uu la reebtoonaado wa takhtasu waxay khaas ku tahay lowlaada macnahaas tuse biljumlati ismiya jumle ismiyahay khaas ku tahay jumladaasu almaxduufati اkhabr khabarkeeda la xadfay wujuuban waajibnimo loo xadfay qaaliban sida badan wadalika xadfu khabari wujuuban wadalika xadfu اlkhabari wujuuban khabarka waajib loo xadfay haabitun waa sugnaana idaa kaana alkhabaru khabarku markuu yahay kownan muطlaqan waa kown caam kown muطlaqa markuu noqdo waa kown caama naxwu lowlaa zaydu zayd ey mawjuudun khabarka maxduufka kutusa oo kown caamana mطلqa waxaa loola jeedaa koon caama lowlaa زaydu zayd mawjuudun mid jira inuu yahay haddii lala yahay lama laca oo zaydaa jira hadda lama laca waa jira zayd laakiin haddii lala yahay laakramtuka waa ku karaamay lahaa laakiin hadda ku karaamay maaho zaydaa la helay ah, waa reebtoonaaday jawaabkeed maxaa la shardigiyaa la helay ey intanca ah waxaa reebtoon marka fiir aayaddii mar walba maskaxdaada ku celi ah, hemigii waa reebtoonaaday muxuu reebtoonaaday liwujuudi ru'yati burhaan illaah waa reebtoonaaday hemigii ma uusanba damcinba waa saas imtanaca waa reebtoonaaday alikraam ikraamkii aladi ikraamkii huwa jawaabu jawaabka ahaa wuxuuna u reebtoonaaday liwujuudi zaydi zayd la helidiisa aladi zaydka huwa shardu shardiga ah wa minhu ay wa min macni dukuulihaa gelitaankeeda macnaheeda waxaa ka mida wa minhu ay wa min dukuulihaa lowlaada gelideeda waxaa ka mid a calى اjumlaةi اsmiyati ay gasho jumlada almaxduufati khabri khabarkeeda la xadfay lowlaa ya ka mida ood xarfujarka ku soo martay baabkiisii lowlaada damiirka mutasilka u ka dambeeyo lowlaayo aniga mawjuudu inaan ahay haddaysan jiri lahayn lakaana waxaa sugnaa lahaa kada laakiin hadda ma sugno waa reertoonaad arrinkaas liwujuudi aniga helidda lay helay waa reertoonaad ey lowlaa ana mawjuudu fiiri ya-da inay mubtadatuu ku tusa ya-daas waa naga soo ogaanay cinda siiba weyn laba maxalay leedo laba maxalay leedo lakiin cinda akfash hal maxalay leedo waa u mubtada isaga ah, isagaaba sheegi doone wa minhu ey wa min dukuuliha lowlaa gelideeda waxaa ka mid a ah. cala aljumlati lismiyati ay gasho jumlada almaxduufati khabari khabarkeeda la xadfay lowlaa iyo aniga mawjuudun inaan ahay haddaysan jiri lahayn waa jirtaahe lakaana kadaa shaygaasa sugnaa laha laakiin ma sugno anigiyaaba jooga ey lowlaa ana mawjuudun faaqaama waa eh, akfash warkiisii ala wadaa ah maogtahay haddaan nidhaahno lowlaa y waa mubtade mana jahna ee eh, hadde lowlaa y waa damiir mutasila saas looma qoro mubtadeha ee eh, ana aa la qoraa soo uma jeedid damiir mutasila lama qore damiir mufasila la qoraa mubtade markuu yahay marka wuxuu ku yidhi faaqaama qofka hadalkaas yidhi qaacilka lowlaa yala kaana kada qofka yidhi faaqaama wuxuu taajiyey almutasila damiir mutasil ah muqaama almunfasili damiir munfasila booskiisa meeshii la dhigi lahaa damiir munfasila oo ana ah uu wuxuu dhigay ya keligeeda oo damiir mutasil ah warkaas wuxuu ku socdaa waa marka la yidhaha hal maxale leedo waa mutadi ah. waxadafa waana xadfay qaa'ilku alkhabara khabarkii muxuu u xadfay likowni aanshadiisoo kownan muطlaqan koon muطlaqa inuu yahay darteed u xadfay haadaa icraabkaasu madhabu akfash wayuu ku yidhi meesha laakiin fiiri akfash iyo ay isku khilaafsan yihin siiba weyhi ma ahan lowlaaya damiirkaas inuu murtadaya khabarkiina uu xadfan yaho waajib xadfan yah iskuma khilaafsana intaas waa mutafaq ee waxay isku khilaafsan yihin waxay tahay damiir mutasilaha la dhigay boos damiir munfasila oo akfash leeyahy siiba weyhina wuxuu le maya damiirkan mutasilnimaaba asalaba maxaa yeele waa في maal jri intaas wey xaashiyada fiiri waxa madhabka akfashaxuuya ey iqaamaة اlmutaصil in mutaصil la taagay muqaamal munfasili munfasil booskiis intaasaa madhabkiisa ah ama kownu damiiri damiirku inuu yahay fii maxali rafcin famutafaqun aleyh taas waa la isla ogolye inuu mubtade yahay khabarkiina waajib u xadfan yahy waa la isla ogolye wadahaba wuxuu ku tegey siiba weyhi ilaa ana lowlaa jaaratu inay jareen lidamiiri kanaa taqadamay sidii noo soo hormaray wa min hayr اqaalibi hayru qaalib waxaa ka mida oo khabarkii la sheegay khabarkii in waajib loo xadfaa lan iqiin ayadoon la sheegay waxaa ka mid a lowlaa zaydun zayd saalamana inuu nala heshiiyey haddaysan jiri lahayn maa salima ma nabad galeen waluusa nabad galeena waa nala heshiiyey fiiri hadda khabarkii lowlaa waa la sheegay waa saalamana jumladaas wey waa jumladaas macnihii labaad meeshan yaa degey t waaya wa yuqaalu waxaa la yidhaha fiiha lowlaada waxaa la yidhaha taaratan mar xarfu taxdiidin hiya ayadoo xarfu taxdiidin boorinta xarafkeedi weeye waa wuxuu ku yidhi bimuhmalatin xa aan dhibic lahayna la akriyey famucjabatayni iyo laba xarafoo dhibcaleh waa daad labada daad wey taas waa macna macnaha laba macnaha saddexaad wa taaratan marna xarfu cardin aa la yidhahdaa bisukuuni ra'ya la akriya cardin carad maaha ey hadduu kuu fasira taxdiid iyo carad taxdiid iyo cardi uu kuu fasira ey xarfi dalabin dalab xarafkiis biiscaajin maca iscaajin argagixin ama adkayn la jirkeedana wax la dalbo fi taxdiidi boorinta dhexdeedana lagu dalbo oo dalabin biiscaajin macnahaas waxaa iskale taxdiidka ow dalabin ow xarfi dalabin dalab xarafkiis birifqin dhimrin lagu dalbo dhimrin in lagu dalbo filcardi bandhiga dhexdiisa cala tartiibi xaalo yihiin macaanidaas cala tartiibi waa maxay marka hore wuxuu sheegay taxdiid iyo cardi kadibna labadoodii tafsiir wuxuu u kala hormariyey siday u kala horreeyeen alwalu macnaha koobaadoo ah dalabin iscaajin lilawali kan hor u sugnaada taxdiid ah waani macnaha labaad oo ah dalabin birifqina liaani kan labaad u sugnaada oo ah cardi marka waa wixii la dhihi jiray lafun wa nashrun muratab kaas wuxuu ku yidhi fataktasu marka marka ay tahay xarfu taxdiid o iyo markay tahay xarfu cardin labo labadoodaba waxay laazime jumlo ficliya oo weliba mudaarica ama maadi macnihiisu uu yahay mustaqbal wuxuu ku yidhi fataktasu lowlaad waxay khaas ku noqoneen fiihimaa fi taxdiidi waalcardi taxdiid iyo cardi xaalay ku sugan tahay xaaladda ay taxdiid ku sugan tahay iyo xaaladda ay cardiga ku sugan tahay waxay ku qaas tahay fataktasu waxay kaas ku noqone fiihimaa fi taxdiidi waalcardi xaalay ku sugan tahay biljumlati اficliya jumlo ficliyahay kaas ku noqone jumladaasu almabdu'ati lagu bilowday bilmudaarici mudaaric ow amase bimaa ficla lagu bilowday fii ta'wiili mudaaric macnihiis leh waa maadi laakiin macnihiisa mustaqbala labadaas mid waa inuu yahay fataxdiidu taxdiidkii naxwu lowlaa tastakfiruuna allah war maad ilaahay dembi dhaaf ka dalbataan ah, lowlaa tastakfiruuna allaha ilaahay maa dembi dhaaf ka dalbataan waa taas waa taxdiidkii ey istakfiruuh war ilaahay dembi dhaaf ka dalbada walaabudda waana laga maarmaan inaad ka dalbataan iyo wanaxwu ayadoo ah, iyo wanaw waa cardigii haddana cardiga ma dhehen waxaan rabaa taxdiidkii misaal kale u sheega iyo wanaxwu asna waa taxdiid lowlaa unsila maa lagu soo dejiyo aada leedahay mustaqbalaad ka dhige waana maadi lafdigu lowlaa unsila maa lagu soo dejiyo ilayhi moxamed xaggiisa malakun fa yakuunu macahu nadiira ma isagoo malag la socdo yimaado oo malaggu dadka ula digayo ah, waa kan keligiis loo yimid ay leeyihin gaalo fa unzila muawalun waxaa lagu fasiraa bilmudaarici e yunzalu waa la dejina ah, waxaa ta e yunzalu maa lagu soo dejiyo saasaa lagu fasira wuxuu ku yidhi faunzila muawalu waxaa lagu fasira bilmudaarici ee yunzalu maa lagu soo dejiyo malg saasaa lagu fasira waalcardu naxwu lowlaa tanzilu cindanaa agteenna haddaad degi laheed fa tusiiba khayran ood khayr heli laheed lowlaa lowlaa tanzilu cindanaa agtayada haddaad degi lahed waa iskaga bandhige agtayada haddaad iska soo degi lahed o khayr heli laheed waa tartiib aada ugu bandhige waa dalaban birifqin waa naxwu lowla akartani dib haddaad ii dhigi laheed ilaa ajalin muddo intii laga gaaro ajalkoo qariibin dhow waa card waxa weya akartanina tuakhiruna laga macnaynaa mustaqbala lowla akartani ilahay haddaad dib ii dhigi laheed ilahay moogta biiscaaji ma wax looga dalbi karaa maya birifqi lowla akartani ilahay haddaad dib ii dhigi laheed ilaa ajalin muddo intii laga gaaro ajalkoo qariibin dhow fa akartanii muawalun waxaa lagu fasiraa bilmudaarici ay tuakhiruni alaleey dib haddaad ii dhigi laheed macnihii afraad wa yuqaalu waxaa la dhaha fiiha lowlaada taaratan mar xarfu tawbiiqin eedaynta xarafkeedii masderu huwa tawbiiqu masderu wa bakahu waa ceebeeyey masderkeedii weeye ey cayarahu waa ceebeeyey bificlihiyuu ku ceebeeyey ficilka alqabiixi oo xun ficilkiisii uu sameeyeoo xumaan qofku uu ku ceebeeyey wey fataktasu markay tawbiiqa lowlaadu tusaydo waxay qaas ku tahay biljumlai اficliya jumlada ficliyadaa jumlada almabduati lagu bilowda bilmaadi naxwu falowlaa nasarahum gaalada maxay ugu gargaari waayeen aladiina sanamyaalkii itakaduu mafcuulu awelkiiya maxduufa itakaduuhum gaaladu ay sanamyaalka ka dhigteen aalihatana mafcuulu aanigi itakaduuhum ay ka dhigteen aalihatan min duun ilahi alla ka sokay xaalay ahaadeen aalihadaasu qurbaanan xaalay aalihadu yihiin kuwa loogu dhowaana ilaahay ay mutaqaraban bihim aad leedahay kuwa ilahay loogu afar icraabaa ku banaane kaasaan iska soo qaadano afar icraabaa ku banaan qiila waxaa la yidhi wa takuunu waxay noqotay macaanida afartaa heer waa kuu dhammaatay macaani iska luqluuqoo la sheegay laakiin inaad ogaataa laga rabaaha maahan macno ay leedahay waa la ridi rabaa si aadan hadhow ugu lugo-in a hadda laguu sheega ee afartii macno asalkeeda waa laguu sheegay wuxuu ku yidhi qiila waxaa la yidhi wa takuunu waxay noqotaa horta waxaad tidhahdaa aayadda macnaheediiuna tusaaleeyey ey faxallaa nasarahum maxay ugu gargaari waayeen qiila waxaa la yidhi wa takuunu lowlaa waxay noqotaa xarfa sti xarfa stifhaamin xarfa stifhaamin takhtasu xaalo ay khaas ku tahay bilmaadi maadi markay maadiga khaas ku tahay xarfu istifhaamay noqotaa naxwu lowlaa akhartani dib ma ii dhige ilaa ajal muddo intii laga gaaro ajalkoo qariibin dhow ilaayo dib ma ii dhige istifhaam wa weydii saasay yidhaahdeen naxwu lowlaa akhartani iyo lowlaa unsila ma la soo dejin ah ilayhi moxamed xaggiisa malaku malag qaalahu macnahaas waxaa yidhi axmed abu cubayda alharawiyu axmed ibnu moxamed ibn cabdiraxmaan albashani saaib arbi saaxib اlariibiin saaxibu اlghariibeyn hariibeyn ah, waa yahay shiikaas ayay hariibeyn waay qaala axmed abu cubayd alharawi wuxuu yidhi wal macnaa hal akhartani dib ma ii dhige wa hal unzila ma la soo dejiyey macnuu waa saasuu yidhi wadaahiru sida muuqata annahaa ay lowlaadu haadu damiirku kuu caddaynaa inay lowlaa u laabaan damiirku annahaa lowlaada fi laayati اuulaa aayadda hore xaalay ku sugan tahay lowlaa akhartanida wey aayaddaas xaaladay ku sugantahay wahiya lowla akhartan weeye lilcardi bandhigay u sugnaatay kamaa taqadama sii soo hormaray wa fi laayati aaniya aayadda labaad xaaladay ku sugan tahayna wahiya lowla unzila ilayhi malakun weeye litaxdiidi boorriday u sugnaatay ey halla unzila wzaad harawiy harawiya wuxuu siyaadiyey macnan aakara wahuwa macnahaas an takuuna lowla waa inay noqoto naafiyata mid wax diidayda naafiyadaasoo bimansilati lam lam booskeeda ku sugan wa jacala wuxuu ka dhigay minhu ay min anafyi lowlaadii nafyiga tusayday minhu min anafyi minhu min anafyi ka fiicnadu le xaashiyada min lowla allati linafyi saasaana fiican waa sida xaashiyada le waa muuqataa minhu min lowlaa allati linafyi lowlaadii nafyiga u sugnaatay waxaa ka mid ah falowlaa kaanad qaryatun qarya ma ahaanin aamarad mid rumayday ey lam takun qaryatun ma ahaanin aamarad mid rumayday wahaadaa macnahan oo lowlaa in nafyi laga macneeya baciidun waa fog yahay ha ku qaldamin waxaa lagugu sheegaa hadhow inaadan ku qaldamin waadaahiru macnaha ka muuqda aayadda aن اmraada macnaha loola jeedo bilowla hunaa halkan atwbiiqu waa ceebayn wey atawbiiqu waa ceebayn toobad la'aanta oo ay kufriga ka toobad keeni diideen aa lagu ceebayna walmacnaa macnuu wuxuu yahay fahalla wey wa huwa macnahaasna qowlulakfashi wاlkisaa'iyi wاlfaraa wey dhammaan waxay yidhahdeen waa xarfu tawbiiq wayu'ayiduhu macnahaas akfaskii saai iyo faraa sheegeen waxaa xoojina wayuayidu macnaha waxaa xoojina ana fii xarfi ubay ubay ibni kacab qiraa'adiisa waxaa ku sugan iyo wa xarfi cabdilaahi ibni mascuud ay fii qiraa'atihima xarafku kuu sharaxaa qiraa'adooda waxaa ku sugan fahalla ayba ayagu akriya maba akrinba ayagu lowlaaba fahalla marka washakigii waaba baxay wayelzamu laakiin waxaa ka laazima midaalika almacnaa macnaha aladii macnaha dakarnaahu aan sheegnay wahuwa tawbiiqu waa ceebaynte waxaa ka laazima macna nafyi diidid macnaheed aladii nafyigii dakara uu sheegay alharawiyu oo waxa weeyaan inay diideen iimaankii saas waa ka laazime oo iimaan laga waayey iimaan in laga waayey waa ka laazime ila haddii iimaan laga heli laha miyaa la ceebay lahaa maya lama ceebeeyeen sababto wuxuu ku yidhi lianna qtiraana tawbiiqi ceebaynta la xidhiirsiga ay la xidhiirsato bilficil maadi yushciru iqtiraankaasa wuxuu dareensiinaa biintifaai wuquucihi ficilka dhicidiisii inay anfowday in la waayey oo aan ficilku dhicin oo aysan samayn ilaa hadday samayn lahaayeen laguma eedeeyene wallahu subxaana wa tacala aclam wsala اllah wslam wbaaraka calى nabiyina mxamed